بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaan ku soo jiray kitaab alwakaala waxaa aan ku jiray axkaamtii wakaalada xukumkii u dambeeyey oo ahaa jawaazu lwakaala faslu alwakaalatu jaa-izatu min aljanibayn wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala walow ishtaraa soo iibiyo jaariyatan addoon bishriina labaatan dirhamna uu kusoo iibiyo maalan owazacama uu sheego ana almuwakila ninkii soo dirsaday amarahu inuu faray inuu labaatanka ugu soo iibiyo faqaala uu dhaho kii soo dirsaday muwakilka ahaa bal bicasharatin bal iskaba dhaafe waxa weeye adintu waxaan faray oon kuu idmay bicasharatin toban inaad igu soo iibisa jaariyadan oo xalafa u dhaarto ninkii muwakilka ahaa fain ishtaraa fandur eeg in ishtaraa haddii uu ku soo iibiyey jaariyadan bicayni maali lmuwakili ninkii soo dirsaday maalkiisa cayntiisa hadduu ku soo iibiyey oo wasamaahu uu magacaabo ninka muwakilka ah filcaqdi caqdiga dhexdiisa uu ku magacaabo aw amase qaala uu dhaho bacdahu markii uu caqdigii uu dhammeeyey kadib ishtaraytuhu ay ilmadkuur damiirka waxaad u celinaysaa ay ilmadkuur kan la soo sheegay waxaan u iibiyey lifulaanin hebel baan u iibiyey walmaalu xoolahana lahu asagaa iska leh lakiin waxaa fiicnayd baa la yidhi mualifka inu dhaho ishtaraytuhaa si damiirku si toosaba u laabto jaariyadii ilan jaariyadu waa mu'anaf ishtaraytuhu madkuurkii la soo sheegay waxaan u iibiyey lifulaanin hebel walmaalu xoolahana lahu asagu u sugnaaday wasadaqahu lbaayicu kii ka iibiyena wuu rumeeyey falbaycu beecii baailun mid buray weeye wain kadabahu baayicii hadduu beeniyo wakiilkii oo wakaaladiisii uu beeniyo xalafa wuxuu ku dhaaranayaa baayicani calaa nafyi اlcilmi ogaansho la'aan inuusan ogeyn buu ku dhaaranayaa bilwakaalati ninkan wakaaladiisii wawaqaca shiraau iibsigiina markaa wuxuu u dhacayaa lilwakiili kan wakiilka ayuu u dhacayaa wakadaa waxaa la mid ah oo shiraagii wakiilka uu dhacayaa in ishtaraa hadii uu jaariyadii ku soo iibsaday fi dimmati dimmada walam yusami uusan magacaabin almuwakila kan soo wakiishay wakada waxaa la mid aha oo shiraagii uu wakiilka u dhacayaa in samaahu ninkan muwakilka hadii uu magacaabo kadabahu uu beeniyo albaa'icu kii ka iibiyey filasaxi muctamad haddaan qabanno wain sadaqahu haddii uu u rumeeyo oo ninkan baa'ica ahaa wakiilkii uu rumeeyo baطala shiraau iibsigii markaa waaba burayaa masaladan waxaa la ahaa masala shiraa'i alwakiili aljaariya yani masalat aljaariya ayay caan ku tahay suuradeeda si guud waxaa weeye nin ayaa wuxuu u dirsanayaa qof wakiilkiisa ah addoon inuu usoo iibiyo waaya addoontii ayuu markaa ugu soo iibiyey labaatan dirham hadda waxaad dhigi kartaa labaatan dollar lacagta intay doontaba ha noqoto almuhim lacagtaas ugu soo iibiyey labaatanka ah ninkii wakiilka ahaana wuxuu sheegtay inuu muwakilkiisii uu faray inuu ka ugu soo iibiyo muwakilkii baa ku beeniye wuxuu idhi toban igu soo iibi baan ku idhiye labaatan adiga unbaa ku soo iibiyey isla markaana wuu dhaartay ninkii muwakilka ahaa oo wuxuu ku dhaartay inuu ninkan toban igu soo iibi yidhi jaariyadan ee labaatan igu soo iibi uusan dhihin marka masaladaas suwar fara badan baa ka baxaysa caqdigu ma burayaa mise ma burayo haddii uusan burin ma u dhacayaa ninkan waxa weye shiraagii ninkan wakiilka ah ayuu u may horta inuu bure iyo inuusan burin labadaa mid weeye hadduu uu buro de wuu buray hadduusan burina shiraagii iibkii wuxuu ninkan wakiilka ah ninkan wakiilku shiraagi udhacaya oo jaariyaddii asagaa yeelan doona amaa ninkan muwakilka ah marnaba waxa weye jaariyaddii ma yeelanayo mar hadduu beeniyey isla markaana uu ku dhaartay in adoontan uu faray in lagu soo iibiyo toban e labaatan uusan farin marka maslada waxaa ka baxaysa la yidhi sideed iyo toban suuradood ayaa ka baxaysa mualifku intuu halka noogu sheegay waa lix suuradood laakiin markii la faahfaahiyo waxaa weeye sideed iyo toban suuro leenahay ninkan wakiilka ah laba mid weey inuu jaariyadan kusoo iibiyo bicayni maali lmuwakil ama inuu kusoo iibiyo fi dhimma ima an yashtari اljaariyata bicayni maali اlmuwakil aw yashtariyaha fi dhimma labada mid wey inuu cayntii qof qofkii dirsaday maalkiisa cayntiisii lacagtiisii kusoo iibiyey oo mucayan ahayd ama dhime inuu kusoo iibiyey horaa usoo tilmaanay caynta marka lagu soo iibinayo iyo marka dhimada lagu soo iibinayo caynta waxaa weyaan wuxuu leeyahay lacagtan ayaan jaariyadan kaaga iibiyey uu kusoo bandhigaya caqdigii dimadana kuga soo bandhigaya caqdiga ee wuxuu leeyahy jaariyada intaasaan kaaga iibsaday kadib uu lacagtii soo bixinaya ama dayn buuba kusoo iibinaya labadaas saddexdan suure en tilmaami doona ayaa lagu dhufanaya oo ninkii wakiilka ahaa saddex midan weeye in uu caqdigu ku sheego muwakilkiisi oo u dhaho hebel ayaan jaariyadan u iibinaya caqdiga dhexdiisa ku magacaabo ama ma ahee bacda alcaqdi ayuu sheegaya caqdigii markuu dhaco kadib ayuu wuxuu leeya jaariyadan waxaan u iibiyey muwakilkayga hebel ah ama magacaabaya horaan iyo dambaysaba ma sheegay saddexdaa iyo labadii hore isku dhuf laba saddex lagu dhufto waa imise waa lix waaya haddana adoo lixdaa haysta ninkii baayaca u imow ninkii baayacaha ah ee jaariyadan iibinayay asna saddex midun weeye inuu u rumeeyo ninkan wakiilka ah wakaaladiisii u rumeeyo u wakiil baa tahay markuu wakaaladii sheegto u dhaho waa runta ama inuu beeniyo dafiro wakaaladiisu dhaho wakiil ma tidiniyow hebel wakiilo ma tidin ama inuu ka aamuso waa saddex soo oo uusan dafirin u rumayninna saddexdaa waxaad ku dhufataa lixdii hore lix saddex lagu dhufto waa imisa sideed iyo toban sideed iyo tobankaa soo baxaysa haddaan soo uruurino waxaa weeye ninka wakiilka waxaan idhi laba mid weeye inuu cayna maalil muwakil kusoo iibiyey ama fidima inuu kusoo iibiyey waayo labadaas annagoo haysana haddana waxaad eegaysaa ninkan wakiilka ah inuu magacaabay muwakilkiisii caqdiga ku magacaabay ama bacda alcaqdi uu magacaabay ama uusan magacaabin labada saddexda ku dhufo ay base noqonaysaa lix waaya haddana ninkii baayaca u imow ninkii baayac ahaa saddex midun weeye inuu u rumeeyo ninkan wakiilka ah wakaaladiisi ou dhaho wakiil baad ka tahay hebel markuu wakaaladii sheegtay ama inuu beeniyo dafiro wakaaladiisi ama inuu he ka aamuso saddexdaas mid wey saddexdaa ku dhufa lixdii aad haysata sideed iyo toban sideed iyo tobankaa suura sideed iyo tobankaa sideedna waa baail tobanna beeci wuu asaxaya wuxuuse u dhacayaa ninka he ninka wakiilka ayaa jaariyada yeelanaya sideed iyo tobankii suura sideed ka waa baail oo caqdigii wuu burayba oo jaariyadii waxaa loo celin doonaa ninkii he iska lahaa lacagtiina waa laga soo celin doonaa tobanna waxa weeye caqdigii uu asaxayaa laakiin wuxuu u dhacayaa lilwakiil wakiilka jaariyada yeelan doona sideedda buriis haddaba maxay yihiin waa haddii ninkan wakiilka ah uu ku soo iibiyey jaariyadii fi dhimma dhima kusoo iibiyey isla markaana muwakilkiisii uu magacaabay oo caqdiga ku magacaabay ama bacd alcaqdi sheegay ama ma magacaabinba isla markaana ninkii baaica ahaa wuu u rumeeyey inuu wakiil yahay wuu u rumeeyey saddexdaas suuro ee maca tasdiiqi اlbaaic ninkii waxa weeye dibu kusoo iibiyey jaariyadii caqdigiina wuxuu ku sheegay muwakilkiisii ama ku sheegin ama bacd alcaqdi buu sheegay ama caqdiga dhexdiisu ku sheegay ama bacd alcaqdi buu sheegay ama muuna sheeginba saddexdaas maca tasdiiqi اlbaaic saddex dhex ama bicayni maali lmuwakil ti hor waxay ahayd fi dhimma bicayni maali lmuwakil buu markan ku iibiyey jaariyadii caqdigiina wuu ku magacaabay dhexdiisi ama bacd alcaqdi buu magacaabay ama ma magacaabinba ti horna waay fi dhimmi ahayd tanna waxa way bicayn maali lmuwakil waayo saddexdii saddexdeedi wayaan saddexdii aan lahayn samaahu fi lcaqd aw bacd alcaqd aw lam yusamihi saddexdii saddexdeedi waya tanna waxay kula duwan yihin fi dhimma iyo bayni maali mubakir saddexdana waxaad adaa maca tasdiiqihe albaa'ic saddexdana maca tasdiiq albaa'ic haddaba saddexda saddexdan iskugu kayda waa imise waa lix lixdaasi waa baail labaa inoo soo hadhay sideedii soo ma aha labadaasna waxaa weeye bicayni maali lmuwakil buu kusoo iibiyey caqdigiina wuu ku magacaabay caqdiga dhexdiisu ku magacaabay isla markaana baa'icii baa beeniyey oo dafiray wakaaladiisii ama uu ka aamusay haddaba waxaan haysanaa dacayn maalmuwakil asagoo kusoo iibiyey isla markaana caqdigii ku magacaabay waayahay maca takdiib lbaaic baa'ici baa beeniyey ama bicayn maal muwakil buu kusoo iibiyey wasamaahu fi lcaqd caqdi ku sheegay maca sukuut lbaaic baa'ic inuu ka aamusay soo laba labada waxaad noogu dartaa lixdii imisay noqota sideed sideedda suura waa bail waaya tobanka uu asaxayo caqdigu isla markaana caqdigu wakiilka u dhacayo waxa weeye fi dimma ayuu ninkan kusoo iibsaday jaariyadii caqdigiina uu ku magacaabay caqdigiina uu ku magacaabay wakiil muwakilkiisii ama bacda alcaqdi buu sheegay ama ma samaahu fi alcaqd aw bacda alcaqd aw lam yusamihi waa sida saddexdii hore oo kale un laakiin kaga duwan yahay maca takdiibi lbaayic halkan baayicii baa beeniyey oo waxa weye ninkan wakiil kama tihid ama wuu ka aamusay saddexdan haddaba labada ku dhif saddexdan aan haysano ee fi dima ah samaahu fi lcaqd aw bacd alcaqd aw lam yusamihi saddex waxaad ku dhifataa labadan suure ee ah marna inuu beeniyey marna inuu ka aamusay saddex laba ku dhif waa lix lix suura halkaa ii dhig afar suura ina soo hadhay soo maa afartaasi waxaa weeye ishtaraa bicayni maali lmuwakil maalkii muwakilku kusoo iibiyey wa samaahu bacda alcaqd tii hore maxay ahayd wasamaahu filcaqdi bahayd suuradii hore filcaqdi hadduu ku sheegi lahaa waxay noqon lahayd baail laakiin hadda bacda alcaqdi buu sheegay aw lam yusamihi ama ma sheegin maca takdiib lbaayic baayici baa beeniyey aw sukuuti amuu ka aamusay waxaan idhi dacaayil maali muwakil buu kusoo iibiyey caqdiga dabadiina wuu sheegay ama muusan ku sheeginba caqdigii horaan iyo dambaysaba isla markaa baayiciina wuu beeniyey ama uu ka aamusay haddaba labadan suuro iyo labadan isku dhuf laba waa aar afarta waxaad ku darsataa lixdeed haysta toban tobankaana waxawy caqdigii saxiix buu noqonaya lakin wuxuu udhacayaa ninkii wakiilka ahaa ee muwakil shaqa kuma leh markaa sideed iyo tobankaa suura ayaa ka baxaysa mas'aladan manhaajku lakin wuxuu sheegay lix suura un lixda suura ee manhaajku sheegay way iska cadda wuxuu yihi manhaajka markaan usoo laabana matnigiisa haddii uu jaariyadii kusoo iibiy uhi bicayni maali lmuwakil caqdigiina uu ku magacaabo ama bacd alcaqdi uu magacaabo isla markaana uu u rumeeyo ninkii baayica inuu wakiil yahay beyci waa baail buu yihi labadaas suuro beyci waa baail waa yahay waa yahay haddii uu beeniyo calaa nafyi lcilmi uu ku dhaaranaya ninkan baayac ah inuusan ogeyn bilwakaalati shiraagiina wuxuu u dhacayaa bu uhi waad fahanteen soo sidoo kale shiraag wuxuu u dhacayaa haddii uu fidima kusoo iibsaday jaariyadan isla markaa muwakilkiisa usan magacaabin ama uu magacaabay oo raaici uu beeniyey waaya haddiise baa'icii uu u rumeeyo shiraagii wuu burayaa buuri marka lixdan suuro meesha ku sheegay saddex kamid ahana beecii wuu burayaa saddex ka midana beecii wuu asaxayaa oo wuxuu u dhacayaa ninkii wakiilka ahaa marka waxaan isweydiinaynaa sababta ciladu maxay ta markan lagu leeyahay wasamaahu fi lcaqd caqdigi marku ku magacaabay bicayni maali wakil loo kusoo iibiyey ama bacd alcaqdi ku magacaabay isla markaana ninkan baayaca uu rumey bayc waa bail marki lagu leeyahay maxaa yeelay maadaama uu ninkii wakiilka ahaa uu waxa weeye uu magacaabay ninkii muwakilka ahaa baayicina uu u rumeeyey waxaa soo caddaatay in caqdigan uu yahay caqdi baila maxaa yeelay dee wuxuu khilaafay amarkii ninkii soo dirsaday ayuu khilaafay bicayni maalihi inuu kusoo iibiyey wuuna ku magacaabay caqdigii dhexdiisa ama bacd alcaqdi buu magacaabay caqdigi wuxuu noqonaya caqdi baatila markaas ninkan lama dhacayo wuuna magacaabay bicayni maali muwakil uu kusoo iibiyey marka caqdi sida kuma asii kuma asixi karo haddii laakiin ninkii muwakilka ahaa markii uu magacaabay wakiilkiisu uu beeriyey ninkii baaicaha u dhaho niga wakiil oma tid ninkaas marka waxa weeye sharaagi wuxuu udhacayaa wakiilkiibuu udhacayaa aahiran ba udhacayaa waay kuwa kalena waa iska cadiyiinba mar hadday beeni ku jirto ama uusan magacaabin de markaas wuxuu dhacayaa beecii ninkan wakiilka ayuu dhacaya wuxuu ihi walow ishtaraa hadduu iibsado jaariyatan adoon bishriina ninkii wakiilka ahaa jaariya kusoo iibsaday bishriina labaatan dirham wazacama wuxuu sheegtay ana almuwakila ninkii soo dirsaday amarahu inuu faray inuu labaatanka ugu soo iibiyo faqaala wuxuu yihi ninkii muwakilkaa bal bicasharati toban baan ku faray inaad igu soo iibisa waxalaf ugu dhaartay waxaa dhaaranaya ninkii muwakilka ahaa toban inuu ugu dirsaday buu ku dhaartay fain ishtara hadduu kusoo iibsaday jaariyadii bicayni maali muwakili ninkii soo dirsaday maalkiisa cayntiisii buu kusoo iibiyey samaahu fi caqdi caqdi inuu ku magacaabay oo mase qaala uu yidhi bacdahu ay bacda caqdi caqdi kadib ishtaraytuhu kan la soo sheegay waxaan kusoo iibiyey buu usoo iibiyey buu yidhi oo jaariyadii ah madkuurkan waxaan usoo iibiyey lifulaan hebel walmaalu lahu xoolaha asaga askale wasadaqa walbaa'icu baa'icin uu u rumeeyey falbaycu bayci markaa baatilun mid bure wey wain kadabo baayici haddii uu beeniyo xalaf wuxuu ku dhaaranaya baayici calaa nafyi lcilmi inuusan ogeyn bilwakaalati wakaalada ninkan uu sheeganayo oo waqaca shiraau iibsashadiina waxay udhacaysaa marka ayada lilwakiili ninkii soo wakiilka ahaa ee lasoo dirsaday wakadaa saasoo kale shiraagii wuxuu udhacayaa wakiilka in ishtaraa haddii uu kusoo iibsaday jaariyadan fii dimati dimadu kusoo iibsaday oo walam yusami lmuwakila ninkii muwakilka aanu magacaabin ouna ku sheegin caqdiga dhexdiisa laakiin eg suwarta waxay ka soo dhexbaxayaan kitaabka markuu leeyahy walam yusami almuwakila yani fi lcaqd wa bacda alcaqd ayaa meesha soo gelaysa markaa sababtan manhaajka yani matnigiisa iyo daahir ba ku ahayna laakiin waa lagala soo bixi karaa wakada waxaa la mid ah in samaahu hadduu ku magacaabo yani fi lcaqd aw bacda alcaqdi waa soo gelaysa wakadabahu albaayicu ninkii baayicahana uu beeniyo fil asaxi min actibaad hadaan qabano wain sadaqahu hadduu u rumeeyo ninkii baayicaha inuu wakiil yahay baطla الsharaau shiraagii wuu burayaa iibsashadii way buraysaa waxayu xukima halkii loo xukumay shiraagi bishiraai shiraagii loo xukumay lilwakiil ninkii wakiilka ahaa iibsashadii markii loo xukumay ninkii wakiilka ahaa yustaxabu waxaa loo sunay lilqaadi ninkii garsooraha ahaa an yarfuqa inuu farsamo maamulo bilmuwakili ninkii muwakilka ahaa uu xoogaa si farsamaysan oo la dhaqmo liyaquula su oo u dhaho ninkaa muwakilka lilwakiili kii uu dirsaday in kuntu haddii aan ahay amartuka mid ku faray bicishriina an tashtarii liya aljaariyata addoonta inaad igu samaysa bicishriin labaatan faqad bictukaa waaban kaaga iibiyaa jaariyadii bihaa labaatankii baan kaaga iibiyey wayaquulu dhaho huwa kan wakiilka ana uu dhaho ishtaraytu anna waan ku iibsaday jaariyadii labaatankii litaxila lahu se markaa xalaal ugu noqoto baainan waay muxuu suwartii aan u xukminay ninkan wakiilka ah shiraagi waa tobankii suura ee nidhi shiraaga wuxuu dhacayaa ninkan wakiilka ah waxaa la sunneeyaa buu ninkii qaadigaa loo sunneeyaa inuu si farsamo ah oo la dhaqmo ninkan muwakilka ah uu yar farsameeyo oo masaladii dee xikmad uu ku maamulo si uu ninkii wakiilka u dhaho haddii aan jaariyadan kuu dirsaday inaad igu sheegiso labaatan labaatankii kaaga iibi kan wakiil u dhaho waan ku iibsaday labaatankii si markaa xalaal u noqoto daahir ee baatima maxaa saa loo maxaa yeelay tobankan suuro ee nidhi waxa weeyaan caqdigu wuxuu dhacayaa ninkan wakiilka ah laba midun weeye inuu ninkan wakiilka ah uu run sheegayo oo markaa beeci u asaay maay yuu asaxay bee markaas ninkan muwakilka ah muwakil marka dhecos hadduu labaatankan uu ku soo iibiyey ninkan wakiilka asagoo run sheegayo oo labaatankan ficlan loogu soo diray de markaa beec wuxuu u dhacaya ninkan muwakilka isagu beeco ma dhacayo haddana waxaan u xukminay maxay asagaan daahiran u xukminay fiqhiyan asagaan u xukminay jaariyada markaa xalaal uma noqonayso kownna inaan u xukunna un daahiran xalaal oguma dhigayso ma fahamti soo ma haddii uu been sheegayana oo jaariyadan aan loogu dirin in labaatan uu kusoo iibiye toban loo diray inuu kusoo iibiye asagu isdiray oo labaatan ka dhigay markaana de caqdigii mama asixinba caqdigii ma asixinoo jaariyadan waxaa iskale ninkii baayaca ahaa marka ishkaal baa meesha jira suurtanna innagu waxaan u xukminay jaariyadii maxay ninkii wakiilka ahaa jaariyadan waa addoon hadhow ninkan wuxuu rabaa inuu xalaashaday dee marka ishkaal baa imaanaya marka waxaan idhi si jaariyadii ninkan daahiran hadda xalaal ba uta waan u xukminay baatilna say xalaal ugu noqoto bal ninkan qaadiga ah masalada ha xiladeyo ha farsameeyoo ha ku dhaho ninka muwakilka ah warniyow ninkan wakiilka ah waxaad ku dhahdaa jaariyadan haddii aan labaatan kuugu dira inaad igu soo iibiso labaatankii baan kaaga iibiyey ninkan wakiil wakiilka ahna ha dhaho ka aqbal caqdigii asna ha dhaho labaatankii baan kaaga iibsaday markaas dee iib baa markaa dhacaya waa fahan isla markaa ninkii baayac ahaa ayuu ku leeyahay warniyo haddii adoo aad soo dirtay oo ninkan uu kusoo dirin ya jaariyadii haddan kaa iibiya hadduu ani yani jaariyadu aan leeyahay markaa oo yani baycu baail yahay jaariyadii waxaan kaaga iibiyey anna labaatankaasaan kaaga iibiyey asna marka uu ka aqbalo marka labada dhinacba xalaal bay ka noqota s ninkii baayac ahaa haddii baayac u dhacdayna waxa weya uu ka iibiyey haddii ninkan muwakilka u dhacdayna wuu ka iibiyey labada inuu ka guddoomay soo ma marka aahiran wa bain jarida xalaal bay noqonaysaa marka waa masale fiqi oo daqiiq inaad fahamtaan ayaan rajaynaya wuxuu ui waxaytu xukmi halkii loo xukmiyey bishiraa'i iibsashadii lilwakiili ninkan wakiilka ah yustaxabu waxaa la sunnay lilqaadi ninka garsooraha an yarfuqa inuu u dhimriyo oo u farsamo maamulo bilmuwakili ninkii muwakilka ahaa liyaquula si uu dhaho lilwakiili ninkii wakiilka ahaa in kuntu amartuka haddii aan ahay mid ku faray bicishriina jaariyada in labaatan igu soo iibiso faqad bictukahaa jaariyada waabaan kaaga iibiyey bihaa ishriinkii labaatankii baabaan kaaga iibiyey wayaquulu ninkii uu dhaho wakiilka ahaasna wayaquula huwa wakiilkii inuu dhaho ishtaraytu jaariyadii waan ku iibsaday labaatankii litaxila lahu say xalaal u noqoto walow qaala haddii uu dhaho ninkii wakiilka ahaa ataytu waan la imid bitasarufi shaqadii almaaduuni fiihi liii fasaxay oo wa ankara almuwakilu kii soo dirsadayna uu dafiro sudiqa waa loo rumaynaya almuwakila kii soo dirsaday muwakilka ahaa wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay maya alwakiilu wakiilkii baa loo rumaynayaa ninkii wakiilka ahaa ayaa wuxuu idhi shaqadii aad ii dirtay ee maalan iibka ahayd ama wax kaloo iibka la mid ah waan qabtay oo alaabtii aad tidhi iibi waaban iibiin ninkan muwakilkan wuxuu ihi been baad sheegaysaa maadan iibin alaabtii isoo celi caqdigii waaba masakhe kan wuxuu ihi alaabtii dee iibihiiba iibkii u dhacay marka waxaa isku qabtay shaqadii waan qabtay buu lehay ninkan wakiilkaas kan wuxuu ley maadan qabanin midkee loo rumaynaya ma wakiil baan rumaynaya mise mawakil waxaa loo rumaynaya buuhi ninka muwakilka ah ayaa dhaartiisa loogu rumaynaya sudiqa almuwakilu biyamiinihi maxaa yele waxaa asal ah cadamu tasaruf inuusan ninkan shaqadii qabanin ayaa asal ah wa baqaau lmilk laba asal baa meesha yaala milkii inuu baaqiyay baa asal ah tasarufka inuusan qabanina waa asal alaslu alcadam waa kan qaacida fiqiga leedahay alaslu alcadam qowl kale wuxuu leeyahay maye ninka wakiilka ah ayaa loo rumaynayaa maxaa yeelay ninkan muwakilka wuu aaminay markaa waxaa waajib ku ah marka inuu hadalkiisa u rumeeyo maadaamuu amiinkiisii u yahay walow qaala hadduu dhaho ninkii wakiilka ah, atiitu waan la imid bitasarufi tasarufka almaduni fiihi la ii fasaxay wa ankara almuwakilu kii soo dirsadana uu inkiro oo u dafiro udia waa logu rumaynaya almuwakil soo dirsaday muwakilka ah fii qowlin qowlba wuxuu leeyahy alwakiilu wakiilkii baa logu rumaynayaa dhaartiisa waa qowlulwakiilu wakiilka qowlkiisa fii talafi lmaali xoolihii inay dhinteen uu qowl ah maqbuulun waa la aqbalayaa biyamiinihi wallahidiisa lagu aqbalaya wakadaa saasoo kale fi raddi qowlkiisa uu ka sheegaya fi raddi inuu ku celiyey wixii dee loo wakiishayba ninkii muwakilka uu ku celiyey ayadna dhaartiisa lagu rumaynaya waqiila waxaa la yidhi oo waa qiil laga xoog in kaana haddii uu ahaa ninka wakiilka u ahaa bijuclin mid mushqaayan wakiil ku ah falaa markaan qowlkiisa la aqbali maayo wuxuu ku yidhi ninkii wakiilka ahaa haddii uu sheegto xoolihii loo wakiishay inay dhinteen waa la aqbalayaa laakiin waa la dhaarinaya hadduu ninkii muwakilka u inkiro dhaho xoolihii mayna dhimanin ninkan wakiilka ahan u dhaho way dhinteen ku dhaaron baa laleeyahy hadduu ku dhaarto qowlkiisi waa la aqbalaya maxaa yeel waa amiin qof kastoo amiinhana saasa loola dhaqmaa umanadoo dhan baa saasa qof kastoo la aamin ama wadiic ha ahaado ama ha ahaado ajiir ha ahaado qof kastaoo amiin ah dee dacwadiisa telef ilmaal waa la aqbalaya lakin waa la dhaarinaya waayo sidoo kale hadduu sheegto xoolihii loo dhiibay ee wakaalada loogu dhiibay inuu ku celiy ninkii iska lahaa ayadna waa laga aqbalaya oo dhaartiisa ayaa loogu rumaynaya ama ha ahaado wakiil bijucl ama wakiil biayri jucl ama mushkaayadha lagu siiyo wakaalada amayaan lagu siinin qiilba wuxuu maya haddii mushkaayad lagu siiyo wakaalada oo nin shaqaysanayu yahay de markaa laga yeeli mahayo inuu xoolihii u celiy ninkii iska lahaa ninkan muwakilka ayaa la rumaynaya maxaa yeele xoolahan wuxuu qaaday limaslaxati nafsihi ayuu u qaaday laakiin qowlkaa hore ayaa xoog badanoo waxa weeye ninkan ama ha ahaado wakiil bijucl nin mushkaayad qaadan ha ahaado ama yuusan ahaanine waa amiin mar kasta waa yani mushkilada kama saaraysa inuu amiin yahay wuxuu wa qowlulwakiili ninkii wakiilka ahaa qowlkiisa uu sheeganayo fii talafi lmaali xoolii inay dhinteen uu qowl ah maqbuulun la aqbalaya biyamiini walahidiisa lagu aqbalaya wakada saas oo kale fi raddi ay qowlu qowlkiisa la aqbala yuqbalu qowlu qowlkiisa waa la aqbalaya fi raddi celintii uu sheeganayo waqiila waxaa yidhi in kaana hadduu yahay ninkan wakiilka ah bijuclin mushqaayad mid wakiil ah falaa markaa qowlkiisa la aqbali maayo walow iddaca haddii uu sheegto arradda inuu ku celiyey xoolihii loo wakiishay calىa rasuulimuwakili kii uu soo dirsaday muwakil wa ankara rasuulu kan soo dirsaday ergeyga ahna uu inkiro dafiro sudiqa rasuulu ninkan lasoo dirsaday ayaa markaa wallahidiisa lagu rumaynaya walaa yalzamu lmuwakila ninkan muwakilka ahna waajib kuma aha tasdiiqu lwakiili wakiilkiisa inuu ugu rumeeyo cala saxiixi sida qowlka muctamedka haddaan qabano wuxuu ihi ninkii wakiilka ahaa ayaa wuxuu sheegtay nin uu soo dirsaday muwakilku inuu hantidii loo wakiishay uu ku celiyey oo ku dhiibay ninkan rasuulka la soo dirsaday muwakilku soo dirsadana wuu dafira wuxuu ihi wax aad ii dhiibtay ma jiro marka ayada ah waxaa la rumaynaya ninkan rasuulka ah ee uu muwakil soo dirsaday ayaa la rumaynayaa oo maxaa yeeley horta laba arrimood baa meesha jirta marka koowaad waxaa asal inuusan u dhiibin midda kale ninkan rasuulka ah dee muusan aaminin maxay wakiilka isagoo amiin oo ma ah binisbati lahu amiin oo ma ah markii uu yidhi ninkan wakiilka waxaan alaabta ku celiyay ninkii soo wakiishay hadalkiisi waa la rumaynaya maxaayl amiinkiisi u ahaa laakiin markan uu sheegtay rasuululmuwakil inuu ku celiyey dee nin ma ah oo amiin oo ma ah walidaalika looma rumaynayo qaacidadu waxa wey nin oo aan ku aaminin haddaad sheegto inaad xaqiisi u celisay asna uu dafiro markaa lagu rumayn maayo ilaa inaad markhaati keento mooyaane waayahay isla markaa ninkii muwakilka ahaa la dhihi wakiilkaaga u rumee oo maadaama aad aamintay waxa weeye u rumee maxaa yeelay asaga wuxuu sheeganayaa inuu u celiyey nin uusan aaminin oo ah rasuulkii muwakilka waxa la rabay markhaati inuu yeelo markhaati inuu yeelo ayaa la rabay asaga ka gaabiyey marka markhaatigii waayahay walow iddacaa haddii uu sheegto aradda inuu ku celiyay calaa rasuuli lmuwakili ninkii wakiishay ergeygiisi ama qofku soo dirsaday wa ankara rasuulu kan lasoo dirsadana uu dafiro sudiqa rasuulu ninkaa rasuulka ee lasoo dirsaday ayaa lagu rumaynaya dhaartiisa walaa yalzamu muwakila ninkan muwakilka ahna waajib kuma aha tasdiiqu lwakiili wakiilkiisi inuu markaa ugu rumeeyo sheegashadan uu sheeganayo inuu rasuulkiisii u celiyey walow qaala haddii uu dhaho qabadtu amana lacagtii ayaan guddoomay oon gacanta ku dhigay waxaa dhahaya ninkii wakiilka ahaa oo watalifa lacagtiina way dhimatay wa ankara almuwakilu muwakilkiina uu dafiro arrintaas oo dhaho lacagtii maadan gacanta ku dhigin sudiqa almuwakilu ninkii muwakilka ayaan lagu rumaynaya dhaartiisa in kaana hadduu yahay khilaafkaasi qabla tasliimi mabiici mabiicii intaan la dhiibin ka hor wa ilaa haddii kale oo bacda tasliimi mabiic markii la dhiibi kadib la isku haysto falwakiilu markaa fa yusadaqu lwakiilu wakiilka ayaa markaa la rumaynaya cala almadhabi muctamadka haddaan ku soconno wakiilkii iyo muwakilkiiba waxay isku qabteen lacagtii oo wakiilkii wuxuu ihi alaabtii aad ii dirtay inaan iibiyo waan iibiyey isla markaa lacagtii waan guddoomay laakiin lacagtii gacanteedii ku dhimatay aafa samaawi ahna way ku dhimatay ninkan muwakilkaana wuxuu yihi lacagtii maadan gudoominba maadan guddoomin oo gacanta maadan ku dhigin ee lacagtii nio keen marka waxaa la rumaynayaa buui waan fiirinaynaa buui ma qabla tasliim اmabiic baa doodani mise bacda tasliim اmabiic alaabtii markii ninkii mushtariga lagu wareejiyey ayaa lasqabtay mise kadib baa lasqabtay hadday ka hor tahay intaan mabiicii la wareejin ka hor de marka waxaa la rumaynayaa ninkan muwakilka ah ayaa dhaartiisa lagu rumaynayaa maxaa yeelay waxaa asal ah in qabdi uusan dhicin intuusan waxa wey alaabtii dhiibin inuusan lacagta guddoomin ba asal ah inuu lacagta guddoomin ayaa asal ah xaqiisiina ninkan inuu baaqi yahay ninkan waxa wey muwakilka xaqiisi inuu asal marka asagaa la rubaynaya haddiise ay timaado markii iibkii uu dhacay isla markaana alaabtii ninkan uu guddoomay ninkan mushtariga ah marka ayadaa wakiilkii ayaa dhaabtiisa lagu rumaynaya maxaa yeelay ninkan muwakilka ah wuxuu sheeganayaa ninkani inuu gaabiye wakiilkiisa oo khiyaamo sameeyey oo muxuu u sameeyey maxaa yeeley buu dhiibay isagoon hee lacagtii gacanta ku dhigin waakayna soo dhaartay ninka wakiilka in laga baahan yahay in uusan alaabtii dhiibin loo wakiisha inuu iibiyo ilaa uu lacagtii gacanta ku dhigo marka khiyaamuu nisbaynaya wuxuu leeyahay alaabtii baad dhiibtay adoon lacagtii gacanta ku dhigin saasuu sheeganaya marka walaslu cadamu waxa asala inuusan sidaa yeelin ninkanna waa dee nin amiin ah marka la rumayn mahayo hadalka muwakilka ee wakiilka ayaa hadalkiisa la qaadanayaa wuxuu yidhi walow qaala haddii uu dhaho wakiilka ah qabadtu amana lacagtii mabiica shaygii aan iibiyey lacagtiisi wa talifa gacantaydayna ku dhimatay wa ankara almuwakilu ninkii muwakilkaana arrintaa uu dafiro sudiqa almuwakilu muwakil baa dhaartiisa lagu rumaynayaa in kaana hadduu yahay khilaafkaasi qabla tasliimi mabiici mabiici intaan la wareejinin ka hor wailaa haddii uu khilaafkaasi yimid bacda tasliimi mabiici mabiici markii la wareejiye kadib falwakiilu wakiil baa markaa la rumaynayaa cala almadhabi muctamadadan qabano walow wakalahu haddii uu wakiisho biqadaai daynin dayn bixinteed oo faqaala u dhaho qadaytuhu dayntii waan bixiyey waankara almustaxiqu kii diinta u lahaana uu inkiro sudiqa almustaxiqu kii waxaa weye diinta xaqa u lahaa ayaa lagu rumaynaya biyamiini wallahidiisa waladharu muctamad waxaa weeye anahu shaniya laa yusadaqu lwakiilu wakiilki inaan lagu rumaynayn cala lmuwakili muwakilka dushiisa ila bibayinatin markhaati inuu keena mooyaane ninbaa qof kale u wakiilshay inuu dayn ka bixiy wuxuu lacagtan qaadoo dayntan iga bixe hebel dayntii u lahaa ugeen dabeetana ninkii wakiilka wuxuu ihi dayntii waan kaa bixiyey ninkii daynta iska lahaa wuxuu ihi waa beentii wax lacagoo ii keenay ma jirto dayntiina muunay guddoonsiino midkee la rumaynayaa ma mustaxiq baan rumaynaya ninkii daynta iska lahaa baan rumaynaynaa mise wakiil baan rumaynaynaa wuxuu ihi ninkan mustaxiqa ee xaqlaha daynta iska lahaa ayaa la dhaarinaya dhaartiisa lagu rumeynaya oo waayo maxaa yeele asagu waa qacida haddaan sheegayno asagu amiin ooma aha ninkan waxa weeye wakiilka amiin ooma aha oo muusan aaminin wakiilku hadduu amiin u ahaan laha waxaan dhihi waa waajib markaa yani wakiilka la rumeeyo maadaama uusan amiin u ahayn ninkan mustaxiqa wakiilka oon aamin u ahayn de markaa inuu markhaati u keenaabay ahayd markii uu lacagta ku wareejinay illa ninka wuu dafiri karaa mar hadduusan markhaati keenin de asagaa gaabiyey marka dhaarta waxaa lagu rumaynaya oo ninkan mustaxiqa ah waxaana asala inuusan udhiibin alaslu cadam dhiibitaan la-aanba asala waaya haddaba ninkii wakiilka ahaa ma waajibbaa in uu muwakilkiisi rumeeyo uu dhaho ninka hadduu dafira aniga kuu in aad lacagta iga oo marka anaa lacagtii lagu leeyahay maya ninkan muwakilka ahana waajib kumaha inuu rumeeyo ninka wakiilkiisa ah ilaa inuu marhaati u keena may haduu markhaati keeno wuu u rumaynaya hadduusan markhaati keenin oo markhaati u yeeli waayey wareejinta lacagta u bixiyey walow wakalow hadduu u dirsado biqadaai deyni deyn bixinteeda faqaal dh qadaytu deyntii waan bixiy waankara almustaxiqu ninkii deynta iska lahana uu dafiro sudiqa almustaxiqu ninkii deynta iska lahaa baa lagu rumaynaya biyamiini wallaahidiisa waladharu muctamad waxa weye annahu shani laa yusadaqu lwakiilu ninkan wakiilka ah inaan lagu rumaynayn cala lmuwakil muwakilka dushiisa ilaa bibayinati markhaati inuu u keeno mooyaane lacagtii inuu ka bixiyey waqayim lyatiimi yatiimka ninka talada u haya ida daa hadduu sheegto dafca almaali xoolihii inuu u dhiibay ileyh isaga bacdalbuluqi markuu qaangaaray kadib yaxtaaj wuxuu u baahnaanayaa dafcigaasi ama dhiibitaankaasi ilaa bayinati markhaati cala saxiixi muctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi ninka agoonka xoolaha u maamulaya ee hantidiisa gacanta ugu haya qayim haddii mar lagu dhaho qaadiga ayaa ninkan waxa weeye hawshan u dhiibay wey waa mansuub lqaadi qaadigii ayaa hawshan u diray oo yidhi agoonkaas hantidiisa u maamul kaasaa qayim la yidhahdaa haddaba ninka agoonka xoolaha gacanta ugu haya haddii uu sheegto agoonkii inuu xoolihiisi ku wareejiyey markuu qaangaaray kadib waxa weeye horta arrinkaas wareejinta oo xoolaha ku wareejiyey markhaati ayuu u baahan yahay haddii ninkii maalan agoonka ahaa markii uu qaangaaray uu inkiro agoonkii baaba inkiro wuxuu ihi ninkani hantideedii uma soo celinin oo ima dhiibin kana wuxuu ihi waan u dhiibay midkee la rumaynaya markaas waxaa la rumaynayaa agoonkii ayaa la rumaynayaa oo la dhaarinaya ilaa inuu ninkani markhaati keena mooyaane haddaba markhaati waa inuu u yeelaa hadduu markhaati u yeeli waayo agoonkii baa la rumaynaya marka iyada maxaa yeel ilahi subxana watacala muxuuna faray agoonta markaan xoolahooda ku wareejin inaan he markhaati u yeelo faida dafactum ilayhim amwaalahum faashhiduu calayhim haddaad xoolahooda u dhiibaysaan markhaati u yeelu ilahi yidhi subxaana wa tacaala marka ninkan asaga gaabiyo markhaatigii u yeeli waayo waqayimu lyatiimi ninkan agoonka xoolaha u haya ama talada u hayo ida daca haddii uu sheegto dafca maali xoolihii udhiibay ilhi agoonkii bacdablu markuu qaangaari kadib yaxtaaju arrinkaas wuxuu u baahan yahay ilaa bayinati markhaati cala saxiixi walaysa liwakiilin kii wakiilka ahaa xaq umale walaa muudacin daalku kordhigay la soco hadduu daalku ku hoos dhigay waa khalad daalku inaad kordhigta walaa muudacin kii waxa weye lagu ammaanaystay xoolo xaq umale asna an yaquula inuu dhaho bacda alab ilmaaliki ninkii hantida iska lahaa markuu ka dalbay kadib laa aruddu lmaala xoolihii soo celin maayo ilaa biishaadin markhaati inaan u sameeya mooyaane fi lasaxi walilhaasibi kii xoolaha soo dhacay iyo waman laa yuqbalu qowluhu kii aan qowlkiisaba la aqbalaynin fi raddi xagga celinta labadaasba waxay u sugnaaday dalika arrinkaa ayay xaq u leeyihiin oo ah in ay dhiibitaankii dib u dhigaan ilaa markhaati ay u sameeyaan wuxuu igu soo wareeji xaq uma leh in uu dib u dhigo u dhaho ilaa markhaati aan u yeelo kuu wareejin maayo sidoo kale ninkii muudaca ahaa ee waxa weye alaab lagu ammaanaystay hadduu dhaho ninkii alaabta ku ammaanaystay niyo alaabtaydii ammaanadeedii isii xaq uma leh inuu dib u dhigo dhiibitaankii ilaa uu markhaati u yeelayo maxaa yeelay asagu waa amiin labadanba muudac iyo wakiilba waa amiin waa laba qof oo amiinayn ah markaa mar qofka hadduu amiin yahayna hadhow hadduu ataa qofkan kale uu inkiro u dhaho xoolahay maadan ii dhiibin isaga maaa laga rabaa dhaar ma laga rabaa dhaartiisa lagu rumaynaya an sooma marba hadday dhaar ku filantah markaa inuu dib u dhigo u dhaho markhaati baan u yeelayaa de xaqumale muu markhaatiga u bahan yahay dhaartiisaba lagu rumaynaya dhaartiisaba lagu filana waaya waa kii hadalkiisa la qaadanayay ee dhaartiisa la qaadanaya amaa kaan qowlkiisa la qaadanayn ee xaq lagu lahaa celinaya sida qofkii aasibka ahaa ee xoolaha soo dhacay oolihii uu soo dhacay u celinay ninkii uu ka soo dhacay ama qofka qowlkiisa aan la aqbalaynin xagga celinta sida maalan qofkii mustaciirka qof alaab ka soo caariyeystay oo kale labadaa midna lama aqbalayo qowlkooda haddii ay sheegtaan inay alaabtii dadkii iska lahaa u celiyeen walidalik xaq bay uleeyihiin marka arrinkan inay dib u dhigaan wareejintii ilaa markhaati ay u yeelaan xaq bay uleeyihin ninkii qaasibka ahaa haddii toobad keeno maalan ama la maxkamadeeyo oo hantidii laga soo saarayo oo hantidii ku wareejinay ninkii iska lahaa waa inuu markhaati u yeelaa maxaa hadduu ninkan uu inkiro beri u dhao hantidaydi maan igu soo celinin dee markaa laga yeeli maayo ninkan aasibkaa hadduu ataa dhaarto dhaartiis lagadisan ma illa inuu markhaati keeni maya marka hadda markhaati ha u yeelo ninkan mustaciirkaana waa un la mid ninka alaab soo ergistay asna waa lamid waa inuu markhaati u yeelaa markuu alaabti celinayo haddii kale haddii hadhow dafiraad timaado dee laga dhegeysan maya hadalkiisa wuxuuhi walaysa liwakiilin qofkii wakiilka aha xaq umale walaa muudicin qofkii wax lagu ammaanaystay an yaquul inuu dhaho bacda alab ilmaaliki ninkii maaliga ahaa markuu dalbaday kadib laa arudu maala xoolihii celinmahay ilaa biishhaadin markhaatigelin mooyaane fi aصaxi muctamad adaan qaba walilqaasibikiisa xoogadaha soo dhacay wama laa yuqbalu qowligi kaan qowlkiisa la aqbalaynin fi raddi xagga celinta laga aqbalayna dalika arrinka ayaa u sugnaaday oo xaqu leeyihiin oo ah inay dib u dhigaan eh, dhiibitaankii ilaa ay markhaati u yeelaan walow qaala rajulu nin hadduu dhaho wakalanii lmustaxiqu ninkii xaqa iska lahaa ayaa isoo dirsa isoo wakiishay biqabdi maa lahu wixii uu iska lahaa guddoomitaankiisu ii soo dirsaday cindaka agtaada ku lahaa oo min daynin dayn ah oo mase caynin cayn ah oo wasadaqahu kan waxa weeye loo soo diray waxa weye lagu lahaa hantidana uu u rumeeya arrinkaas falahu markaa wuxuu xaqu leeyahay dafcuhu inuu dhiibo hantidii ilayhi qofkan wakaalada sheeganaya wاlmadhabu muctamad waxa weye anahu shaniya laa yalzamu walow qaala hadduu dhaho axaalanii calayka adigu igu kaasoo wareejiyey oo igu kaasoo xawilay wasadaqo kana uu u rumeeyo in lagu soo wareejiyey wajaba waxaa waajiba addafcu ah inuu markaa u dhiibo fi asaxi muctamad haddaan qabana wuxuu ku yidhi in baa ninkana xaq ku lahaa maalan dayn buu ku lahaa ama cayn buu ku lahaa caynta waxay noqon karta maalan alaab u dhiibtoo ammaano ahayd dabeetana nin baa u yimid oo wuxuu yidhi ninkii alaabtan iska lahaa ammaanada ah ama diinta kuu lahaa ayaa ii soo diray inaan alaabtii aad u haysay kaa guddoomo ama cayn ha ama diin ha haato marka ayada ah haddii uu ninkan waxa weeye xaqa lagu lahaa ama xaqa u hayey uu u rumeeyay arrinkaasoo dhan waa runta marka waxaa u bannaan waajibkuma ah waxaa u bannaan inuu hantidii marka u dhiibo ninkan la soo diray u dhaho hantidii dee ninkaa kusoo diray uu iska lahaa een hayay waa tan iga guddoom waay ila uu rumeeyey asagaaba sheegay inuu de runti yahay laakiin waajiba ku tahay inuu udhiibo maya waajibku maaha ilaa inuu markhaati u keeno hadduu markhaati u keeno wakaaladiis inuu wakiil ka yahay ninkaas uu soo dirsaday de markaa waa waajib inuu dhiibo lakiin hadduusan markhaati ukeenin caddayn ukeenin inuu de ninkaas soo dirsaday waxaaba dhici karta inuu been sheegayo iska sheeganaya dhici karta wakaaladii marka hadhowna asagii xoolihii loo raacdo oo asagii xoolihii magdhabaa dhici karta saysan taa udhicin marka haska hubsado oo hadhaba markhaati ii keenika inuu kusoo dirsaday marka hadduu markhaati u keenin ha ku wareji hadi kalena ada ku wareejin maayo haddii uu dhaho ninkan u yimid ninkan xaqa lagu leeyahay ama xaqa haya maalan deyn baaba ninkan lagu lahaa dabeetana nin kale u yimid wuxuu hi niyo hebelkii deynta kugu lahaa ayaa igu kaa soo xawilay ana maanta waxaan ahay muxtaal aduguna waxaa tahay muxaalu caleyhi soo ma ninkaa muwakilkan muxuu noqonayaa muxiil saa ula soco marka ninkii daynta kugu lahaa kunka dollar oon annaga kun dollar ku lahaa ayaa igu kaa soo xawilay wuxuu yihi kunkii dollar hebel ku lahaa ka qaado laba inuu rumeeyo u dhaho run inuu beeriyo hadduu beeriyo dee markaas markhaati inuu keeno mooyaan dee xawaaladii maanta soconayso haddiise u rumeeyo udhaho n baad sheegaysaa waan la socda arrintaas oo waxa wey nin been sheegay ma tiid ninkaa uu ku soo xawilay de marka ayada ah waxaa waajib ku ah inuu markaa udhiibo lakiin khilaafaa maslada ku jira khilaaf ayaa ku jira waaya walow qaala haddii uu dhaho rajulu nin wuxuu hi wakalanii mustaxiqu ninkii xaqa kuu lahaabaa iisoo dirsaday biqabdi maalahu wuxuu lahaa inaan ka guddoomo cindaka agtaadoo ku min daynin dayn ah aw amase caynan cayn ah kana uu rumeeyo falahu markaa xaq wuxuu leeyahay dafcu inuu dhiibi ilahi walmadhab muctadad waxa wey anahu shani laa yaltamu inuusan ku waajibinin inuu dhiibay ilaa bibaynati markhaati inuu keeno mooyaan calaa wakaalatihi wakaaladiisa inuu markhaati u keeno mooyaan walow qaala hadduu dhaho ninkan waxa weeye la soo diray axaalanii wuu igu soo xawilay calayka korkaaga ayuu igu soo xawilay ninyahu xaqa lagu leeyahay ninkii xaqa kugu lahaba igu kaa soo xawilay oo wasadaqahu kan xaqa lagu leeyahan uu rumeeyo u dhaho waa runtaa waa lagu soo xawilay wajaba waxaa waajib ku ah dafcu inuu dhiibo xaqii dee lagu soo xawilay fil asaxi muctamad haddaan qabano qultu waxaan idhi wain qaala haddii uu ku dhaho qof xaq hayay ana waariu qofkan aad xaqa u haysa kii dhexlayey baan ahay ee hantidaan aad u haysay u soo wareeji oo wasadaqahu kan xaqa hayana uu rumeeyo ka wax sheeganaya wajaba dafcunu markaa hantidii ku wareejiyay waajib almadhabi muctamadaan qaban wallahu aclam muxuu ku yidhi nin baa nin hanti u hayey nin baa nin kale hanti u hayey ninkii waa hantida u hayey ayaa dhintay dabeetana nin baa u yimid wuxuu ku yidhi ninkaa dhintay eed hantida u haysay inankiisii baan ahay dhexlay cid kaleoo dhexlayso aniga haynan ma jiro hantidan aada hayso ee ammaanada ku ahayd igu soo wareeji waa dhaxalkaygiie laba mid inuu beeriyo dhaho dee ninkan inankiisii matid ama kii dhexlaya matid iyo inuu rabay labada mid wey hadduu beeniyo dee markhaati ken buu leehay inaad inankiisii tahay markhaati u ken haddiise uu u rumeeyo dhaho waa runtaa inankiisii baa tahay kii dhexdayana waa tahay de marka waa waajib inuu he u dhiiba hantidiisi muxuu haysanaya hantida isaga askale wuunu qirsae ninkan inuu dhaxlihiisii yahay ha ku wareejiyo waaya qultu waxaan idhi wain qaala hadduu dhaho ana anigu waariuhu kanaad hantida u hayso kii dhexlaya baan ahay wasadaqow kii hantida hayana uu u rumeeyo kan wax sheeganaya wajaba dafcu inuu dhiibu ku wareejiya hantidii ayaa waajib ah cala madhabi muctamad haddaan qabano wallahu aclam wsala allah waslama ala nabiyina maxamed